akuuhu waqul sacidu mukrimu cusmaana binasbi milu yukrimu difaana baabu danna wa akhawaatiha haadaa maxaluhaa baabu danna wa akhawaatihaa danna iyo akhawaadkeeda haadaa kanu maxaluhu waa baabkaas maxalkiisii halkan wuxuu shiiku ka gelayaa afcaasha oo mutacadigaa qayb ka mid ah horay waxaan u soo ogaanay wa kullu ficlin mutacadin yansibu mafcuulahu milu saqaawa yashrabu ficil kasta oo mutacaddiya inuu mafcuul nasbiyo aan horaa u soo ogaanay marka hadalkaas dadka gabal waxaa dhici karta inay moodaan ficil kasta oo mutacadiya hal mafcuul inuu nasbinayo laakiin saas maahane afcaasha mutacaddiga afcaasha mutacaddiga gobol ka mida hal hal mafcuulay nasbiyaan gobol ka miduna laba mafcuulay nasbiyaan gobol ka miduna saddex mafcuul ayba nasbiyaan marka afcaasha afcaasha iyaga saddexda mafcuul nasbidaa ayaga waa afcaal kooban oo sideed ah kuwa saddex saddexda nasbiya sida xadasa axdasa oo kaleeto akhbara khabara oo kaleeto ambaa nabaa oo kaleeto iyo aclama oo kale marka waa afcaal iska kooban kuwaasu afcaasha marka labada mafcuul qaadata ayaa laba u qaybsan waxay u qaybsan yihiin afcaal qaadata laba mafcuul oo asalkoodii mubtadiya khabar isku ahaa iyo afcaal qaadata laba mafcuul oo ajnebi kale ah afcaasha markaa qaadata labada mafcuulow asalkoodii mubtadihi qabarka isku ahaa ayuu baabkan u guntay inuu uga hadlo afcaashaasu ugu talagalay waana koob iyo labaatan ficil afcaashaas xaal kale aad jirto laba mafcuul qaadato leha baabu acda wa kasa oo laba mafcuul qaataan ayaga waxaa lagu yaqaana labada mafcuul midka dambaydaa ayaa faacilun fi lmacnaaa hmm. labada mafcuul acdaa wa kasa marka waxa weeyaan laba mafcuulay qaataan oon asalku isku ahayn mubtadiya khabar acdaytu zaydan dirhaman waxa weeyaan labada mafcuul mid ka horeeya waxa weeyaan faacilun fil macnaa xagga macnaha faacilka ahu aakhid weeye acdaytu zaydan dirhaman marka midka wax qaadana waa zayd dirhamkuna waa midka ma'khuudka oo la qaadana marka midka horeeya a ah faacilun fil macnaa xagga macnaha laakiin kuwaas kama hadline musanifku baabkan wuxuu u guntay afcaasha qaadata mubtadihi qabar laba ismu awal isku aheed ee ka dhigta laba mafcuulu bihi waana labaatan ficil toddobuu ka sheegay oo keliya shiiku toddoba ayuu ka sheegay toddoba danna iyo qaala wajada ra'aa calima xasiba zacama intaasuu ka sheegay afcaashaana waa koob iyo toban ficil koob iyo tobanka ficil saddexa loo qaybiyaa qism waxaa la ihahdaa afcaal اlquluub waa afar iyo toban ficil afcaal quluubku waa afar iyo toban ficil qismi la yidhaha afcaal rujxaan oo sideed ah dama khaala xasiba zacama jacala cadda xaja wahab sideed ficil weeyo afcaal rujxaan a la yidhaahdaa rujxaan ayay faa'iideeyaan qaalib noqosho dani iyo afcaal laydha afcaalulyaqiin oo lixa ah. ra'aa calima wajada alfa daraa tacallam waa lix ayaguna lix sideed lagu daray waa afar iyo toban afcaalna waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa afcaalu tasyiir waa lix sayara waa ka radda waa ka taraka waa ka yeelay watakada wuu ka yeelay jacala waa ka iyo wahab ka yeel waxa weeyaan waa lix marka lagu daro waxay noqonayaan labaatan ficil qismiga saddexaadna afcaalulxawaasuu ka mid yahayo waa samico keligeed samico keligeed oo khilaaf ku jiro oo lahba laba mafcuuloo toosa ma qaadatee labada mafcuul midka labaad jumlu noqda culimmadu marka waxay isku khilaafsan yihiin jumladaasa mafcuulu aanigii ah iyo ma ahani jumladaasu waa xaalo samictu nabiya sala allahu calayh wasalama yaquulu aada leedahay samictu nabiya yaquulu kada wa ah, marka samictu waa maqlay annabiya waa mafcuul awal soo ma ahan yaquulu jumladaasa culammada ahlucilmiga gobol waxay leeyihiin waa mafcuulu haani gabalna waxay leeyiin mafcuulu haani maahane waa xaalo ah, waa xaalo laba mafcuulo toosa marka ma qaadato midka dambayna jumladaasu noqda laakina ficla shaki walyaqiini laakinadaan waa xarfu istidraag waxay istidraagaydaa hadalkii horeo ahaa wa kullu ficlin mutacadin yansibu mafcuulahu milu saqaa wa yashrabu ficil kastoo mutacadiya waa nasbina mafcuulkiisa laakina ficla shaki walyaqiin laakiin afcaasha shakiga iyo yaqiinta faa'iidayda yansibu waa kordhigaya huwa ficilkaasu mafcuulayni laba mafcuul fi talqiini xagga meerinta laakina ficla shaki walyaqiini ficilka shakiga iyo yaqiinta faa'ideeya ee qaarna shaki faa'ideynaa dannigay faa'ideynaya afcaal shaki waa saas waa kuwa danniga faa'iideynaya yaqiintana waa kuwa cilmiga faa'iideynaya marka afcaashaas oo waxa weeyaan yaqiinta iyo danniga faa'ideeya ficilkaasu yansibu waa kordhigaa mafcuuleyna laba mafcuul fi talqiini xagga meerinta talqiinta waxaa la idhahdaa xikaayatu lqowli liman yaquuluhu hadalka markaad u sheegto qof dhahaya waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan talqiin laqana waa u meeriyey wey qof kaa dabadhahaya markaad u yeeraydo markaasaa waxaa la idhahdaa laqana wa u meeriyey qof qoraaya markaad u yeeraydana qof qoraayana imlaa la yidhaahdaa qof qoraaya markaad u sheegto waxaa la idhahdaa imlaa qof oo dhahayo kudh ku hadlaayana waxaa la idhahdaa talqiina la idhahdaa laqana la idhahdaa qofka oo kaa dabadhahayo laakina ficla shaki wlyaqiini yaqiinta iyo shakiga ficilka faa'iideeye macnaha ficilka cilmiga yaqiintu waa cilmiga shakiguna waa daniga afcaasha faa'iideyda yaqiinto cilmiga ah iyo rujxaanta oo shakiga shakiga haddee maanta loolama jeedo shakigii macnihii oo waxa weeyaan mutaradid bayna shay-aynka ah laba shay oo mutasaawiyeynka loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa rujxaantii oo danigii ah loola jeeda laakina ficla shaki walyaqiini yaqiinta iyo shakiga ficilkiisa yansibu huwa ficilkaas wuxuu kordhigaa mafcuulayne laba mafcuul fi talqiini xagga meerinta markaad qof u meerinaydo oo aad ku dhawaaqaydo laba mafcuul aad ku nasbinay taquulu waxaad leedahay adkhiltu waxaan u maleeyey alhilaala bishi laaixan mid iftiimaya inuu yahay qad khiltu waxaan u maleeyey waxa weeyaan oo dani ah cilmina waa ku timaadda manarka gobol qad khiltu waan ogaaday inaad tidhaahdo ah, qad khiltu waan ogaaday inaad tidhaahdo qad khiltu waxaan u maleeyey ah, waxaan u maleeyey alhilaala bishii hilaalka maalmaha hore kowda iyo labada iyo saddexda maalmahaasaa la yidhahda bisha hilaal ah, maalmahaas aa la yidhaahdaa hilaal qad khiltu waxaan u maleeyey alhilaala bishii laaixan mid iftiima inuu yahay hadda mafcuul awalu qaato alhilaala ah iyo mafcuul taani oo ah laaixa asalkoodii mubtadii khabar isku ahayn alhilaalu laaixun waa kaas ah markaa sidaas darteed waxaad arkaydaa shuraxda iyagoo leh ahaani minhumaa caynulwal labada mafcuul midka dambe waa kii hore naftiisa maxaa yeele alhilaala waa bishii soo maaha laaix midka iftiimaana waa bishi laftirkeeda marka waxay ku leeyihiin ahaani minhumaa cayn اwl laba mafcuulay qaadanayaan oo midka labaad uu yahay nafsi ula kii hore naftiisa maaa asalkoodu mubtadi abar isku ahaa abarkuna waa صi isagana waa mubtadu leeyah siisaba hadaad khabar maqasho khabar xuye waa صifa mubtadu leeyahay haddaad tidhaahdo zaydun caaqilun caqligan yaa iska leh zayd iiri waxaad tidhi camrun caalimun cilmigan yaa leh camar marka waxa weya sideedaba haddaad aragto abar abarku waa was mubtada mubtadaha sifadiisa waa marka waxaa lu leeyahy laba mafcuulay qaataan waani minhumaa cayn اwl labada mafcuul mid ka labaad waa kii hore naftiisa maxaa waa sifo u leeyahay qad khirtu waxaan ogaaday alhilaala bishi laayaxan mid iftiima inuu yahay waqad wajadtu waxaan ogaaday almustashaara kii laga shawr dalbayey naasixan mid naseexaynaya inuu yahay mustashaarka waa qofka la tashiga aad ka dalbaydo arrintaas maxaan ka sameeyaa ableeba arrintaas maxaan ka sameeyaa ableeba nusxigana iraadat اlkhayri lilgayr a lahahdaa qof kale inaad khayr la doonto nusxiga waa saas qofkan inaad kayrka la jeceshahay oo talada ugu fiican aad siido wey nusxigu iraadat اlkhayri lilgayr waa inaad khayrka la doonto qofka adiga kayrkaa ah markaasuu yihi waqad wajadtu waxaan ogaaday almustashaara kii laga shawr dalbayoo lala tashanayey naasixan mid naseexaynayoo daacad ah inuu yahay alfaa'idku waxa weeyaan ficilkan wajeedada bimacnaa calimay noqotay maanta laba mafcuulay qaadatay marka kii koowaadoo almustashaara ah iyo kii labaadoo naasixan ah asalkooda mutadii qabar isku ahaa oo waxaad dhihi kartaa fiiri almustashaaru naasixun fiiri qofka waa kuu naseexaynaa wajadadu marka markay laba mafcuul qaadanaydo waa bimacnaa ayqana markay noqoto waa yaqiiniyey laakiin hadday noqoto bimacnaa asaaba ah, hal mafcuulay qaadanayso bimacnaa asaaba waa maxee waxaad tidhi wajadtu daallata baadidiyaan helay ah, waa asiibay weeye hal mafcuulay qaadanayso bimacnaa asaaba hadday noqoto wajada waxaad leedahay wajadtu daallata baadidiyaan helay aad leedahay baadidiyaan helay hadday noqoto bimacnaa istinaa qaniyu noqdo wajada ama ay noqoto bimacnaa xaqada waaba aroodayba hadda markaasna laazimay ma noqone ah, markaasna laazim ficil laazima maxaad hal mafcuul qaada kara inay noqone marka wajado oo kastaad aragto hamoodin inay laba mafcuul qaadaydo ta labada mafcuul qaadana waa bimacnaa ayqana wa calima midda ah taasaa laba mafcuul qaadanaya laakiin bimacnaa asaaba hadday noqoto waa hal mafcuul bimacnaa istaqnaa hadday noqoto ama bimacnaa xaqadana hadda markaas mafcuulba ma qaadan kartaba xaqada waa xasday wey markuu qofku cadhoodo kaleeto oo ku xasdayo wamaa adunnu u malaymaa caamiran caamir ninka la yidhaahdo rafiiqan mid ila rafiiqayo safarka noo raacaya inuu yahay wamaa adunnu u malaymaa caamiran ninka caamiran rafiiqan mid oo safarka raacayo la rafiiqayo inuu yahay danna oo bimacnaa rujxaana weeyaan dannada markay labada mafcuul qaadeed waa markaas waa markay malaha tahay laakiin bimacnaa itahama hadday noqoto dana ah, danantu zaydan aad leedahay ah, baadiyaa kaa maqan markaasaa la yaa tuhuntay markaasaad leedahay danantu zaydan zaydaad tuhumay hal mafcuulay qaadeen markaas dana bimacnaa itahama hadday noqoto hal mafcuulay qaadaneen ee laba ma qaadan karto danantu zaydan aniga zaydan tuhmay aad leedahay hal mafcuulay qaadane ee markay labada qaadeen waa bimacnaa rujaanta markay tahay wamaa adunnu u malay macaamiran rafiiqan mid la rafiiqaya dadkoo safarka raaca inuu yahay walaa araa ma oogi khaalida ninka khaalid ah sadiiqan saaxiib inuu yahay li aniga xaalo uu saaxiibkaas ii sugnaaday aniga ninkaas inaan saaxiib nahay ma ku ogi walaa araa aniga ma ogi marka ra'aada markay laba mafcuul qaadana waa bimacnaa ayqana markay noqoto bimacnaa ayqana markaas weeye laakiin hadday bimacnaa absara waa arkay noqoto ra'aa waa arkay hal mafcuulay qaadanaya ra'aytu zaydan aan arkay ad leed ah. ee markay labada mafcuul qaadanayan waa bimacnaa calimo markay noqoto markaas weeye waa ay qanac amaa hadday bimacnaa absara noqoto hal mafcuulay qaadee taas ogow wahaakadaa sidaasaa tafcalu ku samaynaya fii calimtu calimtuna saasaad ku samaynaya laba mafcuulay qaadanaya wa fii xasibtu xasibtu oo waa maleeyey bimacnaa rujxaan aan saasaad ku samaynaysa xasibtu bakran sadiiqan aad leeda laakiin hadday bimacnaa noqoto sirtu daa xasabi aniga nin sharaf lahaan noqday xasibtu ah, hadday noqoto bimacnaa sirtu daa xasabin qof sharaf laha noqday hal mafcuul xataa ma qaadayn markaas laazimay noqoneen ah, laazim ayay noqoneen xasibadu markay noqoto xasibtu sharafaan yeeshay ah, bimacnaa sirtu daa xasabin sirtu daa xasabi wahaakadaa sidaasaa tafcalu ku samayna fii calimtu wa fii xasibtu waa maleeyey uma fii zacamtu zacamtuna sidaasaad ku malayna bimacnaa danna weeyaan laakiin ogow waxaa jirta zacma bimacnaa kafala waa kafaalo qaaday iyo zacma bimacnaa qaala wuxuu yidhi hal mafcuulay qaadata marka zacamtu lqawma zacamtu lqawma waxa weeyaan macnaheedu nabadoonaan u noqday zacamtu qawma qoomkiiaan zaciim u noqday zaciimka waa la ninka odaga ka ah qabiilka zaciimka waa ninka madaxda oo waxa weeyaan zacama markay mafcuulka qaadanayd labada mafcuul qaadanaydo zacama markay labada mafcuul qaadaneen waa bimacnaa danna markay tahay laakiin bimacnaa kafala zacam wa ana bihi zaciim ir qur-aanka jirtaa anaa kafaalo qaadaya bmanaa kafala hadday noqoto ama bimacnaa qaala zacama kadaa sidaasuu yidhi weliba reer xijaaj luqadooda luqada qur-aan kusoo degay ah zacamadu bimacnaa qaala waa ku timaadaa bmanaa qaala hadday noqoto ama bimacnaa kafala hal mafcuulay qaadane hal mafcuulay qaadane baabu icmaali ismi اfaacil haadaa kanu baabu icmaali ismi اfaacil ism faacilka camalsiintiisii baabkiisi weeye ism faacilkii almunawani oo halkaa waxaan ka gelaynay ismu faacil camal falaya ismu faacil waxaa la idhahdaa maa dalla calaa xadatin wa waa wixii tusa dhacdo iyo qofkii sameeyey waxaa lagu leeyahay haadaa daaribun camra marka muxuu ku tusaa daaribun labu ku tusaa daaribun waa xadaث waa dhacdo iyo qofkii sameeyey waaba isagaba haadaa kan haadaa kanu daaribun camra maa dalla calaa xadaثin wa faacilihi waa wixii ku tusa dhacdo iyo qofkii sameeyey Ah. marka labo uqaybsamaa ism aacil labo ayuu uqaybsamaa maqruurun bal iyo mujarad canhaa laba uqaybsamaa ismu aacil ismu aacilku labada uqaybsama wuxuu kala yahay maqruurun bal mid al la gelshay addaaribu aلzani aلsaariqu alqaadicu alqaatil mid al la gelshay iyo mujaradun min al mid allaga dhartiray oon al lahayn ism faacilku hadduu al ku jirto camila muطlaqan shardi la-aanu iska camal fala waxba looma shardiyo canfalkiisa ism faacilka hadday al ku jirto camila muطlaqan waa camal falaa shardi la-aan haba looma shardiyo waxa weeyaan ama maadi macnihiisu ha noqdo ama xaala ha noqdo ama istiqbaal ha noqdo ictimaad ha haysto yuusan haysanin waa iska camal fala isagu haadaa addaaribu zaydan kan waa midkii zayd garaacay amsi ad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa alaana waxaad dhihi kartaa hadan waa camal fala laakiin hadduu yahay mujarad min al biduuni shuruud ma camal fali karo faacil daahira oo macnaha munfasil ka ah faacil oo munfasil ka ah ama mafcuul ma qaada karo biduuni shuruud laakiin faacil musatir oo iska qaadan kara laftiisa midkaan asha lahayn biduuni shuruud oo iska qaadan kara ism faacilka isagoo an lahayn ism faacilka aan asha lahayn waa qaada karaa damiir musatir aa ah, rafcisa kara laakiin faacil munfasilka ah ama damiir baaris ha ahaado ama isim daahira ha ahaado marba had faacil munfasila uu yahay ma ku camal fali karo mafcuulu bihina ma nasbi karo ilaa bishuruud maahan shuruuddaas waxa weeyaan xagga faacil qaadashada waxaa shardi ah iyo mafcuul qaadashada mar walba allaa yakuuna musaqaran walaa mawsuufan qabla alcamal labadaa shardi waa kow anlaa yakuuna musaqara waa inaan la taskiirin hadii la taskiiriyo ma camal fari karo taa tidhaahdo haadaakanu duwayribun duwayribun waa mid garaacaya zaydan ma dhihi karti duwayribun garaacib yarow zaydan marba haddaad taskiiriday ma camal fari karo mafcuul ma qaadan karo faacilna oo munfasilana ma qaadan karo marka ko anlaa yakuuna musaqara shardiga labaadna walaa mawsuufan qabla acamal intuusan camal falinna waa inaan la sifayn intuusan camal falinna waa inaan la sifayn waa laba shardi labadaa shardi mar walba waa laga maarmaa waxaa soo haray waxa weeyaan haddii uu mafcuul qaadanayo wuxuu leeyahay oo kale laba shardi oo kale labada shardi shardiga koobaad waxa weeye kownuhu bimacna alxaali aw listiqbaal laa bimacna almaadi horta macnihiisu waa inuu noqdo xaalo iyo istiqbaal labadaas mid waa inuu noqdo xaalo iyo bimacnaa istiqbaal labadaas mid waa inuu noqdo oo waxa weeyaan waa inaad tidhaahdaa haadaa kanu daaribun waa mid garacaya zaydan alaana haddeer waa xaalo ama waa inaad tidhahdaa haadaa kanu daaribun waa mid garaacaya zaydan zayd hadan berri laakiin ma dhihi kartid haadaa kanu daaribun waa mid garaacay zaydan amsi ma dhihi kartid waxaa lagu leeyay maba isqabtaba maba isqaba karo warkaas maxaa yeele amsi waa maadi soo maahan waxa weyaan asagoo maadiya maba camal fali karaba waxaa la rabaa xaalo iyo mustaqbal labadaas mid inuu noqdo shardiga labaad ictimaad waa inuu haysto oo afar shay mid ictimaado nafyi istifhaam mubtade oo muqbar canhu iska dhig mubtade waa ka caamsan yahay mawsuuf afartaasna mid waa inuu ictimaado ictimaad waa inuu haysto ictimaadkaas wuxuu noqon karaa nafyi sida maa daaribun garaacina zaydun camran ma nafyaa ka horayda ama istifhaam adaaribun ma mid garaacaya zaydun camran amase mawsuuf waa inuu ka horeeya marartu birajulin aan soo maray rajulko daaribin garaca camran amase waxa weeyaan xataa mawsuufa dilur waxa la mid ah haddii waxa weyan ismuxaal ka horeeyo haddaad tidhaahdo zaydun zayd waxaad tidhahda haadaa kanu zaydun dheh amase ja zayduna yimid raakiban xaal uu koraayo farasan ah, raakiban haddeer waxa weyan ictimaad waxa ka dhiganaya saxiibulxaal zaydun ka horeeya maxaa ile waa waa mawsuuf ismuxaalka ma ogtahay mawsuuf way agga macnaha waa mawsuuf waa mid la sifayna marka waxaa shardiga ictimaad inuu haysto nafyi ama istifhaam ama mukhbaru canhu oo mubtada ka horeeya khabaruba u noqday ama se mawsuuf labadaa shardi waa inuu helo labadaa shardi waa inuu helo wain dakerta faacilan munawana fahwa kamaa low kaana ficlan bayina wain dakerta haddaad sheegto ayuha saa'il yaa saa'ilidiyaa weli kula socota daalibkii wax weydiinaya wain dakarta haddaad sheegto faacilan isma faacilin isim faacil haddaad sheegto isim faacilkaasoo munawanan la tanwiiniyey fahwa isim faacilkaasu kamaa low kaana ka kownihi isagoo ahaaday oo kale weeye ficlan ficilkaasoo bayinan cad haddaad sheegto ism faacil oo munawan a macnaha aan al ku jirin wey al ayaan ku jirin waa munawan fahuwa isim faacilkaasu kamaa low kaana maada iyo lowdaad midna zaa'ida ka dhiga midna masriy ilaa laba xarfi masri isma raaci karaan middaa rabtaad ka dhiga zaaido middaa rabtaana masriyaad ka dhiga labadooda kamaa low kaana ka kownihi isim faacilkaasu waaba isagoo ahaaday ficlan ficilkoo bayinan cad isagoo ficil cad oo kalo lamid sida ficil cad ficilkii marka laga keenaad fiirineen hadduu laazima isna waa laazim hadduu hal mafcuul qaadan jiray isna hal mafcuulu qaadana hadduu laba mafcuul qaadan jiray labadiiyu qaadana hadduu ficilkiisu saddex mafcuul qaadan jiray saddexdiiyu qaadana asagoo ficil bayina oo kale waa farfac rafci bihi bismi lfaacili isim faacilka ku rafci fii laazimi lafcaali afcaasha laasimka dhexdooda kula rafci haddii isim faacilkaanu uu ficil laazima ka yimid faacil keligiisu rafcina aacilu racisana ila ficilkiisuba faacilu raci jiray farfac rafci bihi bismi faacil ism faacilka ku rafci fii laazimi afcaal afcaasha laasimka dhexdooda kula rafci wansib kordhig idaa cudiya haddii la tallaabiyo huwa ficilka bikulli xaalin xaalad kasta ku nasbi wansib kordhig bihi bismi faacil soo wansib kordhig bihi bismi faacil faacilka ku nasbi oo waxaad ku nabidaa wixii ficilkiisu nasbi jiray haddii ficilkiisu hal mafcuul nasbi jiray hal mafcuul ku nabi haddii ficilkiisu laba mafcuul nasbi jiray laba ku nabi haddii ficilkiisu saddex mafcuul qaada jiray saddex ku nabi wixii ficilkiisu qaada jiray ku nabi wansib nabi bihi bismifaacili ku nabi waa goorma idaa cudiya haddii la tallaabiyo huwa ficilka haddii ficilku mucaddo ahaa bikulli xaalin xaalad kasta bikuli xaalin wuxuu la jeedaa xaalad kasta sawaaءn kaana huwa mufradan aw muhanan aw majmuucan mafcuulkaas waa hada mufrad waxa weeyaan ama isim faacilka laftirkiisu isim faacilkaasu mufrad ha ahaado muhana ha ahaado jamc ha ahaado isim faacilkaasu waxaa lamida wa sawaaءn kaana mujaradan aw masiidan fiihi ha ahaado ficil mujarada mid ka yimid sida daarib oo kale ama ficil masiida sida mukrim oo kale ilaa akrama waa maziido marka isim mufrad ha ahaado musana ha ahaado jamac ha ahaado ha ahaado isim ficil mujarada ka yimid sida daarib iyo qaatil iyo aakil ama ha ahaado mid maziido mid ka yimid sida mukrib iyo mushtarin oo kaleeto iyo mundalic iyo mustaqrib rc bhi bsm aacil ku rc i laazim afcaali kula rafci wansib naصbi bihi bismi اfaacili ku naصbi idaa cudiya ficilka haddii la tallaabiyo bikuli xaalin xaalad kasta ku naصb ah. xaalad kasta maxaa loo jeeda kaana mfradan aw muhanan aw majmuucan wa sawaaء kaana mujaradan aw maziidan fiihi misaaladiina waa kana taqulu waxaad leedahay zaydun zayd mustawin waa miduu siman yahay abuuhu amase mustawin waa miduu kor noqday abuuh istawa waa kor noqday istawa waa sinaaday istawa waa toosnaaday intaba ku timaada zaydun zayd mustawin waa miduu kor noqday abuuhu aabihiis waxaa weeyaan hadda zaydun amtada mustawin waa khabar mustawin waa isim faacil yacmalu camala ficli ictimaadna waa haysaa abar waxa weeyaan waa khabaroo mubtada ka horeeya oo mukhbar canhu ya muctamid ictimaad u ah abuuhu faacilkaasu rafcisa zaydun zayd mustawin waa miduu kor noqday abuhu birafci rafca kula dheh amase birafci rafca xaal uu ahaaday abuhudu waa goday la waa faacilkiisa wadaalikaasuna milu qawlika inaad tidhahdoo kale weeye yastawi waa sinaana akuuhu walaalkiisa ficilkii la mid tahay ficilkii lamidii yastawi waa sinaana akuuhu walaalkiisa so istawaa yastawi ficilkiiba faacil qaada maa ismu faacilkana faacilku raf waa kaas haye hadduu mucaddo yahay ficilkana waa kana ism faacilku wa qul waxaad tidhaahdaa saciidun saciid mukrimun waa mid karaamayna cumaana iiri hadde saciidun waa mubtaded mukrimun waa abar mukrimun waa ism faacil waa camal fala ictimaadna waa haysta maxaa yaele maxaa ka horreeya mubtade mubtadaa ka horreeya cumaana u mafcuul bihi u nasbi faacilkiina waa damiir musatir binasbi nasba ku dheh dheh amase binasbi nasba xaal u ahaaday cusmaanku cusmaankaad ka xaalayne saa rabtana waa tacallujine wadalika wadalika mukrimun taasu milu qawlika inaad tidhaahdo oo kale waaye yukrimu waa karaamaynaa huwa saciid addiifaana martida addiifaana martida marka yukrimu oo ficilaba sida uu u nasbinayo mafcuul bihiga addiifaana isfaacilka laga keenay mafcuul bihi ha nasbi marka hadduu ficil mucaddaa ka yimidna mafcuul bihi u nasbinaa hadduu ficil laasima ka yimidna faacil kaliyuu rafcisana diifaan waa jamcu dayfin wey laakina xarfu istidraakin wa naصbin tanصib اsm wa tarfac اkhabra mabniy calى اfatxi la maxala lahu min اlcraab ficla ism laakina mansuub calaamatu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirihi ficla mudaaf ashaki mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirihi wاlyaqiin alwaaw xarfacatin alyaqiini macduuf calى shaki wاlmacduufu calى اlmajruuri majruur wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirihi ينصب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره ويحود على الفعل مفعولين مفعول به منصوب علامة نصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه مثنى ما نرى في حرف حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد في التلقين في حرف جر التلقين اسم المجرور فيه وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بينصب والجملة من الفعل أو ينصب آه إيا والفاعل أو هو آه والمفعول أو مفعولين ذا آه في محل رفع خبر لكن والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل ينصب والجملة من لكن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة استدراكية أولية لكن waa istinaafka qayb ka mida waa mustanafa marka taqulu ficl mdaaric marfuucu litajarudi min الnaصb wاljaazim وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirihi wafaaciluhu damiir mustatiru wujuba taqdiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacil la maxala laha min اlcraab lأnnaha mustanafa qad kiltu qad xarfu taxqiiq mabniy calى sukuni la maxala lahu min اlcraab khiltu ficlu wa faacilu alhilaal mafcuul bihi أwl mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi laaixan mafcuul bihi ثaani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuulayni fii maxali naصbi maqul اqwl وqad alwaaw xarفu caطfin qad xarفu تaxqiiq mabniyn calى sukun la maxal lah min اlcraab wajadtu ficlu wa faacilu almustashaara mafcuul bihi أwl mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi naasixan mafcuul bihi ثaani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuulayni fii maxali naصbi macطuufaة calى jumlati qad khiltu hilaala laaxa وma aظن alwaaw xarفu caطفin ma naafiya aظن ficl mdaarc marfuuع lتajarudihi min الnaas wاljaazim وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fي akhirihi وfaacilhu damiir mustatir wujuba taqdiirhu ana caamila mafcuul bihi أwl mansuub calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fي akhirihi rafiiqa mafcuul bihi ثaanي mansuub calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fي akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuulayni fii maxali naصbi macduufaة calى jumlaةi qad khiltu lhilaala laaxa وlaa arىa alwaaw xarفu caطفin laa naafiya arىa ficl mdaarc marfuuع lتajarudi min الnaصb wاljaazim وcalaamaةu rafci damaة mqadaraة calى اأlfi manac min ظuhuurihaa الtacadud لأna اأlifa تlزmu sukuna walaa taqbl الxarakata لذatiha وفاacilu damiir mstir وujuba تqdiirhu ana lii allamu xarفu jrin wlha damiir mتصil mabniy calى sukuni fi maxali jrin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bmaxduufin wujuba taqdiiru kaa'ina xaalu min صadiqa nacti waxa weya idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan awal nactiyuu ahaa walaa araa aniga ma ogi khaalida ninka khaalid ah sadiiqan saaxiibtinimo kuma ogi sadiiqaasoo lii aniga ii sugnaaday saasay ahayd gadaalu ka xigay waa soo hormaray idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan aan nidhi marka khaalida mafcuul bihi أwl mansuub calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fي akhirihi صadiiqa mafcuul bihi ثaanي mansuub calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fي akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuulayni fii maxali naصbi macduufaة calى jumlati qad khiltu hilaala laaxa whaakada alwaaw alwaaw lilstinaaf iska dhig whaakada alwaaw lilstinaaf ha xarfu تنbiih kada alkaafu xarfu تashbiihi wajarin da sm ishaara mabniy calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bitafcal gadaal u tacaluji aljaaru wاlmajruur mutacaliq bitafcalu tafcalu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wacalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi akhirihi wafaaciluhu damiiru mustatin wujuba taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa في calimtu في xarفu jarin calimtu ism majruur bفي maa qusida lafduhu fahuwa smun wixii lafdigiisa loo qastaa waa noo ism anaga hadda lafdigaas calimtu aan rabnaa waxaan leenahay calimtu ism majruur bفي وcalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuri اشhتiغاal المaxali bxarakaة الxikaaya aljaaru wاlmajruur mutacaliq btafcalu wa فيi xasibtu alwaaw xarفu caطfin فيi xarفu jarin mabniy calى sukuni laa maxal lah min اcraab xasibtu majruur bفي وcalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى akhirihi manaca min dura اشhtiqاal maxali bxarakaةi الxikaaya wاljaaru wاlmajruuru macduuf calى اljaari wاlmajruur ladi qablo saasa ka fiican uma xarفu caطfin bmacna waawi فيi xarفu jari mabniy calى sukun lah maxal lah min اcraab zacamtu ism majruur bفي وcalaamaةu jari kasraة mqadaraة calى akhirihi manaca min dura اشhtiqاal maxali bxarakaةi الxikaaya wاljaaru wاlmajruuru macduuf calى اljaari wاlmajruur ladi qabla wain dakarta alwaaw lilistinaaf in xarفu shardin jaazimin yجzimu ficlayni alawaalu ficlu sharطin waثani jawaabuhu wajazaaؤh mabniy calى sukuni laa maxal lah min اcraab ذkr فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط وطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل فاعل المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره منونا صفة فاعل وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فهو الفاء رابطة للجواب هو ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل الرفع كما الكاف حرف تشبيه وجري ما زائدة لو مصدرية كان فعل الماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم كان ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على اسم الفاعل فعلا خبر كان منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بينا صفة فعلا وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره واljumlaة min kaana wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masdrin majruuraة bاlkaafi wtaqdiiru ka kwnihi ficlan ka kwni alkaafu xarfu tashbiihi wajarin kwni ism majruur bاlkaaf وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fي akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun haddeeraan helna jumlo fa huwa ism faacilkii kaainun wuxuu ahaaday waa jumle soo maahan waljumlatu min almubtada oo huwa ah iyo waqabalihi oo kaa'inanta lasoo qadaray ah fii maxali jasmin bin jawaab shardi wajumlaة sharط wajawaabi laa maxal laha min اlcraab lأnnaha mustanafa farfac alfaa alfaa faa fasixa liannaha afsaxat can jawaabi shardi muqadarin taqdiiruhu idaa carafta annahu ka ficlin bayinin wa aradta bayaana kayfiyata icmaalihi faaqulu laka irfac ficlu amri mabniyin calى sukuni la maxala lahu min alcraab wa faaciluhu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta waljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxal nasbin maqulu qowli اmaxduufi bihi albaabu xarfu jarin walhaa damiiru mutaصil mabniyan cala kasri fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliq birfac في xرف jر lاaزم اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره الjار والمجrور متacلق بma تacلق bه الjار والمجrور الذي قبله lاaزم مضاaف الأفعاaل مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره وانصب الواو حرف cطف انصب فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة ارفع به إdaa ظرف لma يsتقبل من الزمان خاaفض إdaa ظرف لma يsتقبل من الزمان مجرد من معنى شرط مبني على السكون في محل نصب على ظرفية زمانية وظرف متعلق باسم عدي فعل ماض مغير صيقة مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغاaل المحل بسكون ضرورة النظم عدي عدي فaتxada yada waa laga muujinay moogta marka laakiin daruuraةu شhicra loo reebo cudiya فicل maadi مqayr صيqa mabniي calى فaتxaةi مqadaraةi calى akiri manca min ظuhuriha اشtiغاaل المaحali bsukuni daruuraةi النظm laa maحل lah min الإعrاab ونaaئب الفاacل ضمير mstr jawاaزا تqdiru huwa yacuud calى الفعل والجuملaة min الفعل ونaaئب الفاacل في محaل jr بإضاaفaةi إda إlayha بكuلi albا xرف jri كل اسم مجrور بالباء وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره الجار والمجrور متacلق بعدية الجار والمجrور متacلق بنس labadaba lgu تعaلuجi kara كل مضاaف xاaل مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آخره تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مستوي خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين منع من ظهور الثقة مستوي اسم فاعل يعمل عمل فعل فعله عمل فعله يرفع الفاعل فاعل kl rفsan أbوه أbو فاaعل مستوي مرفوع وعلاaمة رفع الواو نياaبة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ما نب في حرف من حركة أbو مضاaف وlh ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه والجملة من المبتدأ oo زaيد ah iyo وkبرhi oo مستوي ah في محل نصب مقول qول asluhu mustawiyun ka qaadin asluhu qaadiyun marka waa la ilaaliyo waxaa la yidhi mustawiyun damadiya la xadfay liiqa ila dama ya waa ku culus tahay markii la xadfay faltaqaa saakinaan iltiqaa saakiniina dhacay ya-dii oo reeban iyo nuuntii oo tanwiinta oo reeban markaasaa la yidhi nuuntu waa xaraf saxiixahe eh, xarf cillaha la xadfay markii la xadfay tanwiintii waxay degtay xarafka ugu dambeeyey kelimada oo wowdaas ah waana sida loo iclaaliyo dhammaan manquuska ah, saas lo qaadin iyo haadin iyo daacin iyo waa sidaasoo loo ilaaliya mushtarin iyo mustawin برفع البا حرف جر الرفع اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بتغور هore ku تعaلج ama waxaad ka xaalaydaa waxa weyn أبوهda مثل خبر لمبتدأ محذوف تقدير وذلك مثل وذلك الواو للاستثناء ذلك ذا اسم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 إليه والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف وقل أو الواو حرف عطف وتقول ضارعت وعرفت ضعف أنا كجرة حيث تقول وجملة خبرية قلنا وجملة طلبية ولا اسمع استناف كفي عن ما استناف اسكوض هضرت وقل الواو للاستناف قل فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة سعيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مكرم خبر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مكرم اسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وينصب المفعول وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يحد على سعيد عثمان مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والالف للإطلاق والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول القول بالنصب الباء حرف جر النصب اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بقل مثل خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك مثل وذلك الواو للاستثناء ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على سكون في محل رفع لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب مثل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في mil mudaaf wlmudaaf ilayh maxduufun taqdiiruhu qawluka milu qawlika milu mudaaf qawli mudaaf ilayh majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri qawli mudaaf wlkaafu damiiru mutaصil mabniyn cala alfatxi fi maxali jarin mudaaf ilayh waljumlatu min almubtada'i oo daalika aan soo qadarnay ah iyo wakhabarihi oo milu ah laa maxal laha min alcraab min anaha mustanafa yukrimu ficlu mudaaricun marfuucu litajarudi min anaasib waljaasimu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru wa yacuudu cala saxiix سعيد الضيفان مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق والجملة من الفعل أو يكرم أي والفاعل أو هو ذكو أسطران أي والمفعول أو الضيفان في محل نصب مقول قول المحذوف الله سبحانه وتعالى علم وصلى الله على نبينا محمد